بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaalayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى caawa meeshan waxaynu ku qaadan doonaa muxaadara muxaadaradaasi waxay ku saabsan tahay dhulkaa qarbiga ee iminka loo aada loo tegey ee dadka muslimiinta aada u tegeen waxyaalaha xaqiiqada ka jirta khaasatan markay noqoto xagga dhallinyarada baa insha allahu laga sheekayn doonaa walaalkeen axmed nuur baa ka sheekayn doona haddii alla yidhaahdo anugu waxoogaa tacliiqa marka dambe haddii alla yidhaahdo waan ku darsan doonaa laakiin marka hore isagaynu usii dayn doonaa waxaad og tihiin dhulkaasi sawir qurux badan baa laga bixiyaa sababtoo ah sawirka inaga soo gaadha wuxuu yahay iminka dabcan sheekada wax badan baynu maqallo wax badan baa laynooga warramo dad badan baa tegay oo inooga sheekeeyeen laakiin dad badani waxay ka haystaan sawir qurux badano maalan tiifiyad waxay noo soo bandhigaan dhul akhtara garoomo qurux badan kubad lagu ciyaarayo daaro dhaadheer dhur qurux badan baa laynooga sheekeeya kadibna waxaynu moodnaa jannada la sheegayba meeshaa inay tahay dad badan baa marka qalbiga gashado waxaas ay ka dhacdhacaan oo aada ugu fikira meeshaas inay tagaan aada u aaminsan waxaa laga sheegayey eh, in dhallinyaro ahoo halkaa markii loogu taagi waayo la soo celiyey oo halkan meelahan wadan dee meelahan soomaalidu digta la keenay in dhallinyaradii la ahaa ay u bixiyeen nebi aadan ay u bixiyeen nebi aadan bay u bixiyeen nebi aadan waxay ugu bixiyeen dee waxaan jannaa laga soo saaray cadaabtii buu yimi jannadiina oo ka soo baxay marka nebi aadan buu u bixiyey marka waxaan ka haysannaa sawir aad u cajo badan baan ka haysannaa oo qurux badan oo kaa maalan tiviyada iyo midiyaha aan ka aragno baynu u haysannaa laakiin meeshaasi waxyaala far xaqiiqo badan baa jirta oo insha allahu tacaala aan jecelahay ba horta walaalkay inaan usii daayo inuu inooga sheekeeyo kadib insha allahu tacaala aniga lafteedu wax ka arkay meeshaasi waxbaan ku yaro darsan doonaa haddii alla yidhaahdo laakiin marka hore bal waxaan usii daynayaa sheekh axmed nuur haddii alla yidhaahdo insha allah dhegaysi wanaagsan haddii alla yidhahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين sida aada quruxda badan uga soo qayb gashaan waa ku mahadsan tihiin meesha waddamada gaalada ama reer yurub loo yaqaano qadarta ilaahay baa halkaa i geysay waxaan macallin ka ahaa shan iyo toban sannadood oo aan ku dhex jiray carruurta soomaalida bal in aan wuxuunka beddeli karno inaan isku dayno kadib natiijadii soo baxday ayaan doonayaa inaan idinla wadaago walaalkeennii soomaaliyeed ee gabyaaga ah waxau ihi dadkan yurubta wada doonayay yoolku ka habaabay yaryarkiiyo caruuraha fakadayeesha wada goostay waxa ay la sii yaacayaan waa yaqiin xume eh ninkaa dhabtii waa uu asiibay haddaba mawduuca haddaan toos u gudogalo soomaalidu waxay halkaa tagtay sagaashameeyadii ilaa soddon sannadood ayay soomaalidu halkaa joogtaa kama hadlayo dadkii halkaa tegay iyagoo diinta fahamsan waxaan ka hadli doonaa oo xoogga saaray waxa weeyaan dadkii halkaa ku dhashay ubadkii soomaaliyeed ee halkaa ku dhashay ee ku barbaaray oo maanta wada qaangaara oo dad waaweynah xaaladda maanta ay ku sugan yihiin ayaan xoogga saarayaa <clears throat> haddii aad ku taamayso inaad halkaa tagto haddaad halkaa tagto adoo dhallinyaro ah inta badan odayaasha kuma taamaya waxaa ku taamaya waa dhalinyarada adigoo dhallinyaraha markaa halkaa tagto waxa ku sugaya ayaan rabaa inaan kuu iftiimiyo soomaali halkaa degtay oo malaayiinta ah miyay khasaareen mise way liibaaneen hadday khasaareen adigu ka joogso hadday liibaanna liibaan ku liibaaneen nolosha meeshaa taalana dee adiguna shandadaha iska xirxidho haddaba soomaali halkaa degtay way ku guursadeen ubad badan baa ilaahay ku siiyey ubadkaas xaaladoodu siday tahay ayaynu gudagelaynaa ubadkaasi dhammaan iskuulaad ayay dhigtaan hablo iyo inamaba haddaba yaa waxu dhiga macallimiinta ubadkaa waxbaraa waa saddex qolo qolada koowaad waxaa la yidhaahdaa agnostic ama atheist agnostic ama atheist waxa weeyaan waa mulxid waa macallimiin aan ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn ayaa ilmihii soomaaliyeed ee muslimiinta ahaa iyo kuwii kale muslimiinta ahaa bangaladesh carab bakistan cidday doonaan ha noqdeen toddobada aroornimo ayaa gacanta loo gelinaya macallimiin ilaahay jiritaankiisa dafirsan qolada labaad waxa weeyaan christian fundamentalist waxa weeyaan waa niman nasaara ah ama kristan ah oo mutacasibiin ah diintooda kiristaanka ku dhegan macallimiinta qolada saddexaad waa saddex qolo oo aan kala shar yarayn qolada saddexaad waa waxay afkooda ku yidhaahdaan gays and lesbian waa dadka dhaqankoodu uu yahay camalkii nebiyulaahi luud qoomkiisii wixii lagu halaagay ayaa dhaqan u ah ilmihii waxaad kaxaynaysaa toddobada aroornimo saddexdaa macalimiin oo macallimiinta saddexdaa ka kooban ayaad gacanta ka gelinaysaa macallimiin ilaahay aan rumaysnayn kuwo masiixiyaddu ay madax martay iyo kuwo dhaqanbi'is ah oo camalkii qowmulug yaqaan walciyaadu billah toddobada caruurnimo markaad u geyso ilmihii wuxuu soo noqonayaa isagoo murhaqa ah oo daalan shanta galabnimo dabadeedna wuu cashaynayaa wuu seexanayaa shanta maalmood iskuulka la dhigto sidaas ayuu kaaga maqan yahi sabtida iyo haddana waxay tagaan waxa loo yaqaano booster class oo ah fasal yar oo dheeraada oo xisaabta iyo waxyaabaha noocaasa englishka sbeelinkiisa waxaa lagu baro ayay tegayaan marka waalidkii iyo ilmihii iyagoo guri wada jooga way isu soo hoydaan isma yaqaanaan taa waxaa dheer waalidiinta carruurta halkaa ku dhashay in badan oo ka mid ah oo ilmihii luqadooda aan garanayn haddaba ilmahaas sideebaa wax loo baraa waxaa macallimiinta malaaxidada ah ee ilaahay aan garanayn ay ilmaha u dhigaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaanu jirin arday ka mida ardaydaas oo xiisadaa soo qaatay wuxuu ii sheegay wuxuu ugu wuri macalin maanta macallinkii waxaa u nagu wuri innaga oo british ah horumarkaad aragteen ayaan gaarnay diin wakti ha iskaga lumin don't waste your time waxba diinta wakti ha ku lumin ilmihii markaa waxaa loo dhigayaa ilaahay ma jiro adigu iska noolow adoo madax bannaan noolow ilaahay ku ku maamula oo ku kontaroolo uma baahdid iska noolow waxaa loogu dhigayaa iskuulka bini aadanku waxa uu ka yimid badda ayuu ka soo baxay wuxuu ku leeyahay mid yar baa i weydiiyey ardayda ka mid ah adeer i used to be a fish is that right malay ama kalluun baan ahaan jirnay soo sax ma aha bini aadamka asalkiisu kalluun badda ka soo baxay ayuu ahaa marka waxaa loo dhigayaa wax la yidhaahdo darwinis theory ama nadar nadariyatu tadawur in wax meel taagan aanu jirin ee wax walba uu socdo bini aadamkii kalluun buu ahaa ama wuxuu ahaa daayeer daayeerkii dabadii dhayreed ayaa ka go'day timihii iyo dhabartii ayaa ka daadatay isteeb ba steeb tallaabo tallaabo ayuu wuxuu noqday bini aadamka maanta aan naqaano waxaas ayaa looga soo dhaadhicinaya oo loo soo dhigaya aragtidaas oo culimmada saynisku shan boqol oo culimmada waaweyn ee sayniska lagaga dambeeyo ah ay beeniyeen oo yidhahdeen waxaa weeyaan waa baseles waa bilaa aasaas waa been iyo khuraafaad wax ka jira ma laha iyadoo la caddeeyey inay khuraafaad tahay weli ubadkii yaryara iskuulaadka ayaa loogu dhigaya caruurta si loo maskaxdooda loo tashwiishiyo su-aalaha la weydiinayo ayaan ardaydii ka qoray waxaa ka mid a ah su-aalaha la weydiinayo ardayga iskuulka dhigta macallinkii ayaa igu yiri buuri ardada mid ka mid a ah, saraka do you believe in god ilahay ma rumaysanta haa waan rumaysna ilaahay markaasuu yidhi miyuu naxariis badan yahay haa waa wiil soomaaliyadoo islaamnimo ku dhashay markaas ayuu wuxuu ugu wuri hadduu naxariis badan yahay why did create muxuu u abuuray gaaj gaajada muxuu u abuuray saboolnimada muxuu u abuuray fakriga muxuu u abuuray dabaylaha muxuu u abuuray duufaanka muxuu u abuuray colaadaha muxuu u abuuray waxaasoo idil buu sameeyey then he is not kind ma aha mid naxariisna ma aha waa mid walaa naxariisa ah maantama waxa uu noo sawiray ayuu ardaygaas ii sheegay khariidadda africa oo ay ku dhex uu ku dhex sawiray macallinkii arday ee caruur luga dhuudhuuban oo calooshuna weynaatay luguhuna yaryar yihiin iyo gacmaha oo macluuli ay ka muuqato markaas ayuu yihi caruurtan africa ku macluulaysa muxuu saa ugu galay marka ilaahaad ii sheegaysaa mid naxariis badan ma aha marka ilmo yar oo waxaa inagu markuu i weydiiyey wuxuu maxaa arrinkaa ka idhahdaa dee waxaan kuuhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu sheegay tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala nolosha idin waa imtixaan fakrigu ilaahay waa imtixaan dabayluhu waa imtixaan duufaanku waa imtixaan amraadda iyo cuduradu waa imtixaan waxaanu idin waa imtixaan marka iyaga imtixaankaas ayay dafirayaan marka wuxuu li waay muxuu ilaahay u sameeyey waxaanu idin marka ilmihii malaaxidadu waxaas ayaa markaa maskaxdoodii lagu shubaya ilaahay ma jiro mid ka mida ardayda iskuulka wuxuu guuri maanta macalinkii uu ka soo daray wuxuu ui ilahay ma rumaysan tahay haalaan ku udhi qalin buu idhi wuxuu udhi if you truly believe in your god drow him now haddaad dhab u rumaysan tahay ilaaha sheegayso iminka sawir halkaa ku sawir ilaaha aad aaminsan tahay aad u sujuuddo halkaa ku sawir ma ma sawiri karaan ku markaas khuraafaad ba ad aaminsanta sawiri karaynin wax aan jirin baad aaminsanta markaasuu kii yaraa wuxuu weydiiyey isagoo yaro naxdin ay ka muuqan tahay macalin hee why allah is hiding from us why ilaahay muxuu nooga dhuumanayaa ilaahay muxuu nooga dhuumanayaa macnaha shubhadii lagu soo tuuray maskaxdiisii ayaa waxa weeye waxaa ku dhacay shaykin ama way way dhaqdhaqaaqda oo waa haabit ma aha marka ilmihii malaaxidadaas nin waxaa la jiro la yidhaahdo richard dawkins waxay dhahdaa waa the father of atheists waa aabbaha malaaxidada waa nin ingiriis ah wuxuu qoray buug la yidhaahdo the myth of god khuraafaadnimada iyo beennimada ilaah waxa ilahay la yidhaha inaanu jirin buugaagtaas ayaa laga soo qaadanayaa waxyaabo ardaydii meesha loo dhigay ah. ardaygii waxaas ayuu soo cabbayaa uu soo qaadanayaa hooyadii iyo aabbihii waxba kama bedeli karayaan isagaaba dareemaya hooyada iyo aabbaha inuu ka aqoon badan yahay waayo warqadaha soo dhaca warqadaha biilka lagu doonaya iyo caafimaadka iyo waxyaabaha wiilka iyo gabadha yar isagaa hooyadii u akhriya markuu hooyadii warqadaha u akhriya aabbihii hoos buu eegaya wuxuu aaminsan yahay hooyadii iyo aabbihii inay yihiin dad jaahiliina oo warqadihii loo soo diray aan akhrisan karin oo isagii u baahan markaa wuu iska salamarinayaa hooyadii iyo aabbaha aabbihiina waxba uma arkayo marka ilmihii waxaa ku dhacday caqiidadii balbala kaga dhacday waswaas macnaa waxaad arkaysaa caruurta meeshaa ku nool ilaa man raxima allah allah mid uu u naxariistay mooyaane oo dhif iyo naadira ilmahaasi waxaa ka buuxa shaki waxa innaga inoo sugan oo idil oo shanta tiir ee islaamnimada iyo lixda tiir ee iimaanka waxyaabahaas inoo sugan iyaga calaamad su-aal baa u saaran ku yar oon higaada barayo ayaa wuxuu ugu uri macalin bilis iga jooji higaadani waxaan maanta jooji maxaa maxaa dhacay kaaga joojinaya su-aal baa maskaxdayda ku wareegaysa oon doonaya inaan ku weydiiyo hooyo aabbana waan kala baqayaa idinku soomaali haddaad tihiin dad waxaad tihiin buuri qaylo badan sii cudur daaranaya ha igu qayliyin laakiin su-aal baan ku weydiinayaa iga jawaab haye bal iweydii waxaad doonaysa cod yar oo hoos ah ayuu waxa uu ku wuri is it true there is god ma dhabbaa in ilaah jiro waa ilmo soomaaliyeed ma dhabbaa ma runbaa ilaaha la sheegaya inuu jiro marka waxa weeyaan ilmahaagii markaad u geyso mulxid mulxid wuxuu soo tarbiyadeeyey muxuu noqonaya way iska cadtahay natiijadii ilmihii waxay noqonayaan wax malaaxido ah iyo wax shakisan iyo wax dawaqsan mulxidnimadii aad iyo aad bay ugu faaftay ilaa dhallinyaro badan oo weliba dhowr da labaatanka dhaaftay ayaan isu soo ururnay aniga iyo rag kale si aan bal kelimaad diinta wax uga sheegno waxaana lagu yidhi muxaadarada cinwaankeeda waa inaad beddeshaan oo maxaanu beddelaynaa can you proof allah horta intaydan salaad iyo waxyaabo kale nagala hadlin ilaahay noo caddeeya waa hool idil oo buuxa oo dhallinyaro ah sheekh waxaaba waxaan salaada ah nagu daalin ilaahay iyo caddee maanta markaad caddayso ood dalaa'il fara badan u keento berri marka la soo noqdo mid kalaa gacanta taagaya shalay maana fahmin ilaahay weli igama dhaadhicin mar kale isku day bal maanta inaad ilaahay caddayso marka waa inaad maalin walba ilaahay caddaysaa subxaanahu wa tacaala afilaahi shakun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu iska cadyahay innagu aynoo yahay laakiin iyaga maxaa helay waa iskuulaadka la geenayo ee raggaa malaxid weliba ragga wax u dhigaya waa rag mutakhasisiin ku ah oo mulxidnimada ku xeeldheer <clears throat> waxaa taa ku xigta macallimiinta qaybta labaad ee luudka walciyaadu billaah marka ilmihii waxay ku dhex jiraan libaaxa labadiisa daam ayay ugu dhexeeyaan ilmaha halkaa ku nool libaaxa labadiisa daam ayay udhexeeyaan markuu mulxidkiisa u baabi'iyey oo ilaahay ma jiro uu ku ka dhaadhiciyey oo waxa weeyaan qolyahan kale usoo noqo qisaska caruurta soomaaliyeed oo hadhow baan kashegagadaal ka sheegi doonaa <coughs> waxaa u timaadaa macallimiinta qowmuluudka walciyaadu billah oo aad u badan iskuul walba jooga laga yaabo inuu maamulaha yahay ama maamula ku-xigeenka ama dhowr macallimiinta ka mida ah oo wax dhiga inay waxa yihiin iminkana dowladda ingiriisku labada kun iyo labaatanka waxay go-aansatay in caruurta brimaryga laga soo bilaabo dugsiga hoose ilaa laga gaarayo dugsiga sare bilowgiisa waa da-da afar jir ilaa lix iyo toban jirka in lagu soo daro wax loo yaqaano l g b h t q in iskuulka lagu dhigo waa waxa aada u fool xun haddaan eray u macneeyo inagoo guriga ay ku jirna waxayna tahay maadaama wax waaqica uu yahay oo ardaydii loo dhigayo in aan macneeyo ilmahaas kadib waxaad fahmi doontaan ilmahaasi waxa ay noqon doonaan eeltu waxa weeyaan waa bugaagta waa la daabacay bugaagti mobaylkaygaas ayaan ku wada hayaa dhammaan ilaa siddeed buug weeyaan oo dowladda ingiriisku ay daabacday oo carruurta lagu barayo waxaa loo yaqaano homosexuality ama qoomuluudnimo lagu barayo camalka qoomuluudka lagu barayo afar jir ilaa lix toban jir ayaa la baraya eltu waxa weeyaan lesbian lesbian waa maxay walciyaadu billah inagu waxaynu naqaanaa oo ilaahay abuuray sidaasuna uu xaqu yahay lab iyo dhadig wabaha minhumaa rijaala kaiira wanisaaa ilaahay subxaanah wa tacaala rag fara badan iyo dumar fara badan ayuu aadam iyo xaawa ka soo saaray labiyo dhadig ayaanu naqaanaa isguursado oo nolol wadaaga oo ilaahay ubad siiyo iyagu bini aadan kale ayay sameeyeen oo la doonayaa in carruurta sanka lagaga toro oo sandullo ay ku bartaan waxa weeyaan lesbian waa naaq naag u hamoota walciyaadu billah qof dumar oo dumar doonaysa ku haliilaysa inay guursato iminka waxay bilaabeen inay gacmo haysaystaan waxaa odhanaysaa who is this girl with you gabadhaas waa ayo she is my wife waa xaaskaygii gabadhaa odhanaysaa naag bay dhexda ka haysataa naagtani waa maxay she is my wife way soo dhaafeen waa saaxiibadday waxaas waa xaaskaygii ayay maraysa marka ilmihii waa loo dhigaya waxaa leeyahay gabadhu gabadh way guursan kartaa waa caadi waa sharci gey baa ku xiga waa nin nin u hamoodo walciyaadu billaah nin nin doonaya inuu la noolaado oo guursado walciyaadu billah waxaa ku xiga heterosexual waa inagoo kale sidii bini aadamka ilaah u abuuray nin haweena guursanaya haweennin guursanaysa waa caadi waxaa kaloo ilmaha loo dhigaya wax la hahdo bisexual bisexualku waxa weeyaan waa qof labada dhinacna u tuurta walciyaadu billah waa gabadhii raggana way u hamootaa dumarkana way u hamoota ama waa nin labada dhinacba u tuura dumarkana wuu la seexdaa raggana wuu la seexdaa wuu isticmaalaa walciyaadu billah waxaasaa carruurtii loo dhigaya waxaa loo dhigayaa oo kale wax la yidhaahdo transgender transgender waxaa weeyaan nin dee ilaahay nin ka dhigay oo ninnimadii nacay oo ka caajisay oo doonaya inuu naag noqdo ama gabadh gabadhnimadeedii ku qanci weyday oo nin iska dhigtay waxaa la siinayaa hormonis waxyaabo ee ragga iyo dumarka ku kala duwan yihiin gabadhii naasihii way gurayaan murqo waaweyn baa ka soo baxaya doob yeelanaysaa sidii ragga u soconayso qab qab qab markaas waxay ku leedahay markay kuu sheekeynayso yee i used to be a woman waxaan ahaan jiray naag oo hadda maxaa tahay nin baan ahay <laughs> ninkiina waxa weeyaan nin buu ahaa hormonis baa la siiyey iyo irbadaa lagu duray baalanaasoo qaadi karin baa ka soo baxay xaadii way baabaaday garhkii wuu baaba'ay waxabuu ismarmariyey dharkii dumarkuu xidhay i used to be a man nin baan ahaan jiray oo maxaa tahay dee waad aragtaa waxaan ahay dadkii bini aadamka saasay u qaybiyeen ilmihii waxaas ayaa loo dhigaya waxaa loo dhigayaa buugaagta buug ka mid waxa lahahdaa my two dadis and me labadayda aabbo iyo aniga waa laba aabo macnaha waxma dhali karayaan ilmo ayay soo qaateen oo korsanayaan markaas ayaa buugga waxaa ku sawiran labadii nin oo isgarab jiifa oo laydna uu halkan yahay wiilkii yaraa garabtagna wuxuu leeyahay have a nice sleep and beautiful dreams good night hurdo wanaagsan riyo fiican ku riyooda hurdo wanaagsan baa idin rajaynaya labadayda aabbow saas buu leeyahy gabadhiina waxaa haysta laba naagood oo isguursaday waxay leeyihiin my two mams and me buugaaada labadeeda hooyo iyo aniga ilmihii marka waxa weeyaan waxaa la leeyahay qoysku sidaa taqaaneen waa all fashin all fashin waa maxay waa wax lasoo dhaafay oo laga soo gudbay weeyaan badow dad dib dadka soo baraarugay wey waa waxaa laga soo nin iyo naagta ay carruur wada dhalan waa laga soo gudbay waa all fashion iminka waxaa la maraya casri casrigu waa maxay markaa in ay dee waxa weeyaan waxaan ay iyagu samaysteen marka waxa weeye waxaa leeyahy qoysku wuxuu ka koobnaan karaa nin iyo naag isguursaday sidii aynu caadi ahaan u naqaano wuxuu kaloo qoysku ka koobnaan karaa two dadis laba aabbo two maamis laba hooyo iyo transgender mid isagu meel dhexa taagan oo waxa iska korsaday marka ilmihii waxaas ayaa iskuulka loogu dhigaya horeyna waxaa looga soo baabi'iyey tawxiidkii iyo ilaahay ma jiro ayaa lagu soo shubay kadibna waxaan ayaa laga dhaadhicinayaa iskuulaadkii iminka way bilaabeen ingiriiska laakiin dadweynihii ama xitaa kuwii gaalada habaa diiday oo gadooday waayo fidrada bini aadamka saliimka ah waxaa ma qaadan karto laakiin dowladdu waxay tidhi shi'tum am abaytum ama ogolaada ama diida labada kun iyo labaatanka meesha lagu gaaro waa sebtembarta soo socoto weeyaan meesha lagu gaaro dhammaan iskuulaadka ingiriiska waxaa laga dhigayaa l g b daas laga dhigayaa markaa durbo way bilaabatay habeen dhoweyd inan aanu saaxiibanaha ayaa ila soo hadlay waxa ugu yiri inantii aad sheekh axmedow magaca igu bixisay ayaa habeen dhaweyd bay anigii hooyadeed bay nala hashay waxay tiri hooya ma ogtiin faamiligu ma aha idinka oo keliya ma aha there are two moms two daddies and transgender laba aabo laba hooyo iyo qof isbedelayna wuu jiraa waalidkani ilmaha kuma odhan karo waxba kama jiraan waayo ilmaha ayuu ka cabsanaya ilmaha markuu iskuulka tago ilmuhu wuxuu oranayaa hooyaday aabbahe waxaad dhigteen uu diiday way waxay dhahdeen waxaas macquul maaha dabadeedna hooyadii aabbihiiba waa la soo qabanaya waa la xidhaya dadka halkaa ku nool caruurta ay dhaleen sheekh maxamed og yahay caruurta halkaa ku dhalatay waalidku ma laha idinku nin maxaad ku jirtaan carruurtaad mid baa kugu haystiwaamay halkaa caruurta dowladda iska leh children waxa weeye carruurta waa the property of the government waa hantida dowladda dowladda iska leh xagtin ma gaarsiin karaysa ilmaha ayay marka waalidku ka cabsadaan hadday waxaa gabadha u sheegtay haye haye way iska aamusayaan waayo hadday yidhaahdaan waa hooyo aabba keliyaa jir waxaa kale sheegaysaa waxba kama jiraan aroortaa labadoodaba la dalacaya gaaladu waa shayaadiin waxaad arkaysaa ilmaha iskuulka markuu tago macallimadu waa macallimiin la tababaray oo yaqaano in ilmaha sida loo kasbado markuu iskuulka soo galo way u qoslaysaa labada lugood baa la isku dhufanayaa gacmaha la isku dhufanayaa labada garbood baa lasku dhufanayaa madaxaa laysku dhufanayaa way soo dhaweynaysaa dabadeedna maanta idil marba buur yar bay kala dhacaysaa marba meel bay la fuulaysaa way la ciyaaraysaa qalaamad rogadka kilkilada ciyaar fara ciyaarka ilmihii si laa shucuuri ah macallimiinta wuxuu u jeclaanayaa si aan xad lahayn gurigiina waxaa kaga horaysa islaan soomaaliyeedoo waryaa halkan fadhiiso seexo cuntada cun ku go-e cun ayaa tanna waxa weeyaan waa nooc mina saaxiriin baad mooddaa ilmihii marka waxa weeyaan iskuulka markuu yimaado waxaa laga yaabaa maalmaha qaarkood ilmihii iskuulka inuu yimaado waa bini aadan isagoo yaroo faraxsanayn markaasay leedahay what happen ah, your mood is not good today what happen maanta mooraalkaaga ma fiicna maxaa dhacay markaas ma waxba ma dhicin way baarbaaraysaa marka malaan mar miyaa lagu qeeliyey dhirbaxa miyaa lagugu dhuftay miyaa lagu xagtay wuxuun wax jiraan dee wiig hore ama bilka hore wax lagu sameeyo soo xusanaya ah hooyaa malqacad gacanta kaga dhufatay ah, she hid you malqacad bay kugu dhufatay ya she ha malqacad bay ku dhufatay xafiiskay ku soo ordaysaa booliska iyo qolyihii sooshyalka waxaan hayaa arrin culus ilmo yar baa jooga oo hooyadii malqacad ku dhufatay malqacad haa toddoba gaari waa kuwan ilmihii yaraa meel gooniyuu sii fadhiyaa booliskii qayb meeshana imanayaan kuwa caruurta qaataa la socda gurigii reerkaa toos loo abbaaraya islaantii iyo odagii sida laba bisadood baa lasoo laalaadinaya dhab meeshaa la keenaya ilmaha magacaa baad ku dhifatay maya hadda ma bil ka hor waa yaro caraada ma jirto caruurta basis basis baa lagu guranayaa khalaas waa lala tegey meeshaas ma waxa noololaa ka jirta markaa waxa noolol kama jirto sheekh maxamed wuxuu ii dardaarmay wax bositive inaan ku yar soo ma laakiin bositifeka ama wanaagga meesha ka jira waxaa weeyaan dad badan oo dadaalay inay joogaan anuu inta halkaa joogay shaqooyin badan oon helay waa iska daayey waayo waxaana meeshan joogitaankeeda ayaana dembi ah si ilaahay iigu dembi dhaafo ilaahay waxaan beeca iyo ballan kula galay ubadkaas intaan badbaadin karna inaan badbaadiyo waa iska daayay shaqooyin kale iyagaan ku dhex jira toddobama wiigo idil caruurtaas habeen iyo maalin masjidka aan ku hayo madrasad aan ku hayo xaafadahaan ugu tago way saamaysa carruurtii waxyaabaha la kulma waxaa ka mid a inan yar tusaalahan idiin sheegayo gabadhaa kuma koobna boqolaal kumanaan la mida ah ayaa jira laakiin waa tusaale un inay yaro markaa af labayo toban jir ahayd ayaan waxay soo gaadhay suuradda waa shamsi wa duxaaha waxaan kuraadar ka soo baxa markaa waxa ay tidhi waa shamsi maxaa tidhi waa shamsi wa duqaaqa adeer waa shamsi wa duqaaqa maaha washamsi wa duxaaha hal mar ayay qaraxday xanaaq i said it why you making it big deal waan waan akhriyey maxaad wax weyn uga dhigaysaa waxaan kuna adeer waa wax weyn waa qur-aanka ilaahay weeyaan si fiican waa inaad akhrisaa horta maanta sheekaa baan ku hayaa oo sheekada ay tahay maxay tahay ma og tahay anigu horta muslim inaama ahayn ayimnada muslim ani muslim oo adi haa yaa hooyadii aabbahe waa muslim lakin anigu muslimey markaas maxaa dhacay dabadna waxay tidhi waddankan ma ogtahay tahay markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad xor tahay you are free when you are at eighteen markaad siddeed iyo toban gaadho ayaad free tahay markaa siddeed iyo toban sano markaan gaaro ayaan diintan qaadan lahaa ka fakeraya laakiin hadda agnostic baan ahay mulxid bilaa diin waxma haysto waxba hayste maxaa laga yaabaa marka inaad diintee qaadato haddaad diin qaadanayso waxaad tihi islaam is so complicated diin islaamku waa diin adag subaxdii kac wejigaaga maydmaydh point maxaa u samaynaysaa hurdadeedii macaanid maxaa uga kacaya soddon maalmood maxaan ogaajoonaya soonkay sheegaysaa maxaan u samaynaya waxaas haddii aan maybe i will stay without a faith diin la-aan caqiida la-aanna iska noolaadaan dhici kartaba haddaan wax qaatana maybe i be a christian waxaan noqon doonaa christan maxaa dhahay waa easy waa diin iska fudud waa iska sheeganaysaa laakiin waajibaad ma laha diinta christianku wax waajibaada ma lahan laakiin tan xijaab qaado salaatuko soon is waxaaba waxaano idin marka waxa weeyaan ubadkii soomaaliyeed meeshaa joogay waa sidaas maalinta anigu quustay waxay ahayd labadii kun iyo sagaalka qisadii igu naxdinta badnayd maalintaa waa maalintan go-aanka ku gaaray caruurtayda inaanan meeshaa geyn ilaahayna waa i waafajiye carruurtayda waa ree hargeysa toban weeyaan lix wiil iyo afar hablood dhammaan hargeysayda geyn alxamdu lilahi rabb alcaalamiin maalintaas sababta aan ayaan idiin sheegayaa waxaa dhacday waxaa la ii ururiyey hablaha magaalada degan ee soomaalida ah oo teenagerska dhalinyarada ah waxaa la xidhaa iskuulaadka iyo jaamacadaha bisha sebtembar waxaa la yidhi sheekh axmed adaa luqadoodana fahmaya ku wanaagsan waan kuu soo ururinaynaa min fadlig bal tawjiihaad islaami ah saddexda wiig ee ay xoran yihiin iskuulaafka noosii waayahay saddex wiig ayaan juhdi xoog badan galay muxaadaraad aad u midba midda kale ka wanaagsan tahay baan u diyaariyey waan dhammaynay maalin dambe laba sheekh oo kale oo waadiinta ka mida ah ii yimid maa maalintii gebagabada waxaan ku waray su-aal maxaa qabtaan hablahaas ilaad waa tiradooda siddeed iyo labaatan meelaha ilaa soddon ku dhawaad inan baa gacanta taagtay inantii markaa waxaan tiray maalmahan waxaad noo sheegaysay wax aada u qurux badanoo fiican buu ahaa but for me iam completely confused laakiin anigu gebi ahaanba waan dawaqsanahay and i dono which religion to follow mana garanay diin aan raaco diin aan raacama garanayo waan dawaqsanahay diinna ma haysto mana aaminsani maanta ma saas baa haa hablihii kalaa hal mar wada dhawaaqay yes we are in the same boat nacam naxnu fii safiinati waaxida doon baan wada saarannahay inantaasaan la midnahay wax alla waxaan rumaysannahay male waa hablihii anigu aan ku taamayey gaalada ha soo islaamiyaan u adeegso bal gaaladan inay wax ka bedelaanoy maadaama qur-aankan ay in badan xifdisan yihiin axaadiistii wax ka yaqaanaan siiradii yaqaanaan gaala ha soo jiidaan hablaha soomaaliyeed ee luusanna ha soo qabtaan iyagii baaba taagan waxba ma aaminsanin oo maxaa dhacay markaa waxay tihi sababtu waxa weeyaan iskuulku wuxuuna geeyey hindus temble meesha hinduuga ay wax ku caabudaan looda iyo asnaamta ila looday caabudaan iyo asnaam waana ayaana la geeyey waxaana la geeyey kaniisadaha kiristaanku leeyahay waxaana la geeyey eh, jewish synagogue macbadka yuhuudda waxaana la geeyey kiniisadda qowmuluudka walciyaadu billah waxaana kuwaana kaniisasi beleyi waxaana la geeyey kiniisada devil washers kuwa shaydaanka caabuda kiniisadoodaana la geeyey masaajidkan waana la geeyey waxaasoo diime ah saan ku garanayna midda saxsan anagu waan wareernay waan dooqsannahay wax alla waxaan aaminsannahayna ma jirto xijaabkan iyo qur'aankan aan baranayna waxaan u baranay hooyo iyo aabbo laakiin wax aan doonaynana ma aha waxaan rabnana ma aha waxaan rumaysan ma aha dadaalkaygii markaa muxuu noqday hal bacaa lagu listay soo ma marka meesha haddaan boqol hablood qorno oon meel ku aan waxbarasho u bilowno annagu waxaan kaga xisaabtanaa laba ilaa saddex inaan ka helo toddoba iyo sagaashanka kale waxba kuu noqon maayaan maalin maalmaha ka mida magaalada yidhahda birmingham caasimada labaada ingiriiska ayaan macallin magaalada degan oo dad badan qur-aanka baray baan israacnay waxaa naga hor yimid hablo soomaaliyeed oo wada qaawan nigisyo nigisyo gashan iyo keshali oo xudunta fargal ka laalaadiyey oo dibnaha duray oo hilib dalqaha biro ka laalaadiyey oo indhaha iyo sumayaasha biro ka laalaadiyey oo garbaha taatuu waxa la yidhaahdo washmi ay wax ku garaacay mid waxa ugu sawiran baayeer mid waxa ugu sawiran jiriqaa mid waxa ugu sawiran dabaqaloo mid waxa ugu sawiran mas dhabarka iyo meelwalba wax ku sawirtay markaan meesha marayno ayay macallinkii bay wada salaamayaan asalaamu calaykum maha asalaamu calaykum war waa maay macalin naagaha wada sida ee ku salaamaya waa ardaydaydii waa ardaydaydii waa wada xaafid qur'aan waa ardaydaydii weeyaan naasaha bila ibta agteeda naasaha bilay ku wada dureen qaarkood ma hadli karayaan assalaamu calaykum hilib dalqaha ilaa carabka bir baa ka laalaada ilmaha biraa ka laalaada dushooda dhagaha biraa ka laalaada xudunta dahab iyo wuxuu yahay waxbaa ka laalaada fargal waxaana idil waa maxay waa ardadeedii iminka wuxuuna haddaynu halka instagram aayado qur-aana soo qabanno way shubayaan qaarkood quraanada khamrigay sitaan way sakraansan yihiin waxaa ka soo kamkamaya jirkooda dragis iyo xashiishad iyo shiishad iyo sigaar iyo qarmuulo idil habeenkii magaalada london haddaad dhex marto south howl meel la yidhaha south howl iyo tottenham tottenham dhayroog aad bay u taqaanaa waa koox meelada kubadda ciyaarta tottenham hadday habeenkii dhex marto koob iyo tobankaa soo baxdo hablo soomaaliyeed lixlix u socda lixlix oo wada dhacdhacaya sakhraansan mid walba quraano sidato lama qarsanayo ma dhulkay ka soo soo dad ma dhalin hooyo aabbaa dhalay natiijadii maxaa waxaas keenay iskuulkan lagu dhigayo ilaah ma jiro iyo waxan fusuqan iyo qurunkan iyo waxa weeyaan reer islaan ayaa maalin iiti waxaa ku tiri magaalada london ayaan ka soo guuray anigu waxaan deganahay magaalo yihahda luton oo wax yar u jirta london marka waxaa ku waxaan doonayaa caruur inaad qur-aan aada iigu dhigto waanu teg waa yahay anaga dacwa meeshu u joognaa waanu tegey laba maalmood baan siiyey wax u bilaabay maalintii aan tegey mid yar ayaa tiri macalin waxaan doonaya wax kuu sheego adigayba dacwo iga gudanaysaa haye maxaad ii sheegaysaa waxaa ku tidhi do you understand there is no hellfire its fake ma fahmaysaa macalin wax naar la yidhaahdaa inaanay jirin naar ma jirto waa been and no one created the universe adduunkana cid abuurtay ma jiro waayo iskuulka wax loogu soo dhigay wax la yidhaahdo big bang theory adduunkani ma jirin waxuunbaa bug meel cidlaa ka soo yuri geedahana iska samaysmay dhirtana iska timid webigan baa iska yimid yaxaas baa ka soo dhex booday baddanaa timid kalluun baa ka soo dhex booday bini aadan iska soconayo oo laafyoonaya la arkay adduunkan cidima samaynba ba isaa iska yimid it just popped out of somewhere meel unba ku yimid cidna cid samayse oo ma jirto marka waxa weeyaan kadib masaasa haa waxaan moodayay baan ku idhaha muslimata markaasay tiri haa hooyaday aabbe waa muslim laakiin anigu dhayda waa ma malaynaya ana ahay laakiin soo sax sax ma aha sax ma ahan kuore kadib su-aal kale ayay weydiisay oo anigii anfacday waxaa tiri waxaan ku weydiinayaa haddii if religion is so significant hadday diintu muhiim tahay culummada saynisku maxay diin u raaci waayeen ma saas ahaa haye sug moobeelkaygun baa soo saaray boqolaal culummada adduunka ugu waaweyn oo saynisyaanada ah oo ashahaadanaya ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an rasuul ayaa ii soo baxday mid baan u shiday english wanaagsan ku hadlaya waxa uu yihi shan iyo labaatan sannadood agnostic mulxid baan ahaa waayo diinta kristanka iyo bibalkii aan aaminsanaa waa isku dhaceen laakiin qur'aanka markaan akhriyey waxay caddaatay qur'aanku inuu adduunka maanta dadka aqoonta le jooga uu malaayiin sana ka horeeyo oo qur'aanka cilmiga ku jira jiilba jiil inuu uga taga mooyaane maanta aan la wada lama bixi karin cilmiga ku jira dabadeedna waan islaamay iminkana shahaadadiibaan ku celiya meeshii buu ku ashahaatay wax kale kuwa kale makuu shidaa maymay kana igu firan adiguna adeer maxaa leedahay laa ilaaha ila allah maxamad rasuullah meeshii bay tii reed ku muslimtay marka waxaa isweydiin leh gabadhaasi waxay heshay macallin luqadeedii garanaya oo waxaana garan kara imisa iyada la mida ah oo maanta macallin haysan waxyaabaha la yaab kalena waxaa ka mid ahaa hooyadood markay ay ii yeedhay waxaa igu tiri salaada ii bar sida salaadda loo tukado marka islaantaas iyo carruurtaas miyay wada socdaan ma wada socdaan iyadu waxa leen salaad ii bar iyaguna waxay taagan yihiin maari ma jirto adduunkana wuu iska yimid oo cidimo aanay samayn wax samay ma jiraan waxaan ku uri iminka haddaan ku idhaahdo adeer meeshan ayaa iska fadhiyaa digaag shiilan iyo sharaab iyo jibis iyo alaaba iisoo dhacay nagtaan ka geliyey ka waran oo oh, you are insane waad waalanta maad waad waalanta maxaa dhacay dee waa in lasoo sameeyaa oo digaagga lasoo shiilaa oo jibiska lasoo diyaariyaa oo sharaabkii lasoo keenaa ma saas ahaa may sharaabkan iyo digaagan iyo waxaanay iyagaa iska soo diyaariyey it doesn't make any sense wax macnaha ma samaysayso waad waalan tahay wax macnaha ma samaynayso iyagaa isa sameeyey may ma samayn macno ma samayso way iska yimaadeen may saa maaha maxaa run ah they must have been made waa in la sameeyey waa ina cidi samaysay waxaan ku uri digaag yar iyo sharaabkaa yar iyo jibskaas baa diidan tahay qoraxdan iyo dayaxan iyo webiyadan iyo badahan maxay kula tahay migaa isi sameeyey may miyay iska yimaadeen may maxaa saxa oo ina cid samaysay haddaba cidda samaysay waxaa lahahdaa allah marka waxa weeye ilmahaasi waa ilmo saa loo baabi'iyey waxyaabaha laba qisoo maxdin badan nin macalloo ingiriiska degan ayaa inan uu macallin u yahay waxay gaadhay suurat lkaaf qur-aanka kala barkiisii ayay gaadhay maalintii dambe wuxuu maqla xan ah inantaasi inay tahay mulxid ilaahay aanay rumaysnayn waa inan salaada duxada way tukataa markaad aragtay waa cadaynaysaa jilbaab bay ku taagan tahay wejigeedu waa nuuraya ma dhici karto wirtan inay mulxid tahay ma dhici karto markii hadalka ku soo noqnoqday ayuu u yeeray adeer maxaa jira kaas maxaad maqashay waxbaan maqlay adiga kugu saabsan ma waxaad maqashay inaan ahay agnostic mulxid inaan ahay ha arrin bay ta waan ahay waan ahay oo qur-aankan shan iyo tobanka jis xarafkan even one word of it i don't believe one word of it hal eray xaraf ka mida ma rumaysni qur-aankan shan iyo tobanka oo maxaa salaadan faraha badan leh iyo sunayaashan iyo qur-aankan iyo that is what my dad and my mom want hooyaday aabbahay siday doonayeen ba saas just to make them happy inaa iyaga ka farxiyo baan doonaya laakiin waxaan waxaan anigu rumaysnahay ma aha macallinkaa wuxuu kaloo la kulmay arday wiil qur-aanka dhameeyey sidoo kale waxaan u maqlay inaan waxba rumaysnayn kii yaraaba u yeeray adeer waxaa la sheegay waa maxay kaasi khamiis yaro cad ma dhigo khamiis caddaa la dhaha khamiis cad buu sitaa cada yarna waa sitaa cadar buu marsanayaa maanta dhan waa tukanayaa qur-aanka ii odhan maayo wax ka cod macaanna male tajwiidka soo hay wadayaabas adeer waxaan aan maqlaya maxay tahay maxaad maqashay inaan agnostiga ayba ha dastru waa run oo qur-aankani waxaan ma rumaysni i don't believe it ma rumaysni waayo maxaa dhacay hooyaday aabbahay baa doonaysaa aanu ma doonay laakiin markaan siddeed iyo toban gaaro oo hooyaday aabbahay ka madax bannaanaado at that time i will show my face markaas ayaan wejigayga runta ah la soo bixi doona marka waxawa meeshii waxaasi waa tusaalayaashaa waxaa la mid a kumanaan baa mid a la mid ah nin aanu saaxiibo nahay oo carruurtiisu masaajidka aanay ka bixin ayaan ku uri yaa wallaahi maasha allah adiga carruurtaadu masaajidkay joogaan waa maasha allah way ducaysan yihiin iska aamus bur iska aamus habeenkii markaan guriga isugu tagno waxaan u doodnaa buu ihi gaal iyo muslim gaal iyo muslim baan u doodnaa maalinta masaajid bay joogaan weliba sheekh lidaa abu suhayb oo muxadita ayay casharo ka akhristaan guriga markaan tagno waxay leeyihin buri stupid waa tahay waxba kama jiraan waxaa sheegaysa marka waxa weeyaan meeshaasi waktigayga maxaa ka arshan lahaa waa soo waa ku filanta wuxuu ninkii shaacirka ahaa tarju najaata walam tasliq masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi waxaad rajaynaysaa buu buuli inaad badbaado waddadeediina maa marin doontu meel engegan kuma socoto meeshaas aabbaha iyo hooyadu si kastay u dadaalaan macallin kastooo ku dadaala ilaahay mid u naxariista adu maanta magaalada aan deganahay waxaa degan ugu yaraan dhowr boqol oo dhayro soomaaliyeed wax aan maanta aan ku kalsoonahay magaaladuna diin ahaan ku og tahay saddex wiil baa ka jira saddex wiil saddex wiil oo inay diintu dhab ka tahay la ogyahay inta kale waayu ku oranayaanba adeer islaamka ka waran fifty fifty fifty fifty waa maxay konton konton kontonna waa kontonna waa saas war meesha dhibaato weyn baa ka taagan waxaan tegi jiray xabsiyada kumanaan kun oo dhalinyaro soomaaliyeed ayaa xidhan waxaan tegi jiray inaan dhalinyarada soo yaro tawciyano soo wacdino kumanaan kun baa xidhan maalinta igu yaaka badna xabsi baan tegey shan iyo afartan wiil oo soomaaliyeed ayaa markaa dibadda fadhiyey oo xabsiga ku jira waxay ii sheegeen lix iyo afartan baan ahayn kii lix iyo afartanaad waa la qaaday xabsi kalea la geeyey wuxuu ku xukuman yahay sagaashan sannadood oo waayo for double marder laba nin buu dilay laba nin buu toori ku dilay markaa min shan iyo afartan sannadood ayaa uu ku xukumay sagaashan sannadood labaatan sannadood waxa laga ya in laga saamaxo inuusu xidhmaanaya toddobaatan sannadood hadduu iminka labaatan jir ya inuusu soo baxaya sagaashan jir ma gaaraya allahu aclam marka meesha dhibaatadaas weyn baa taalla caruurta waa laga qaataa soomaalida caruurtayadii waa laga dhargay gaalaa guratay norway meesha la yidhahdaa ugu daraato roor walba waa weerar guri soomaaliyeed weerar ku yihiin caruurtii soomaalida waa la wada gurtay norway swedenna waa ku dhowdahay ingiriiskuna iminka xoog buu caruurta u qaataa tiradooda hadda ingiriiska ma hayo laakiin caruur kumanaan kun ah waxaan garanayaa hooyo ilmaheedii laga qaatay iyadoo uur leh maalintay foolanaysayna kii ay foolatay saada soo dhacay laga qaatay meesha loo doonta loo raacayo doomaha loo fuulayo ay hablaha hargeysa leeyihiin afrikiyo rafaadkeeda haygu riixin raaxa yurub ay taallaayo inag waa meesha meesha wax yaalla ma laha wax yaalla ma laha ma yaraate meeshan nimcaad haysataan laakiin meeshaas khasaarahaas ayaa yaalla mardha waxaa bilaaban doonta in wiilku gurigooda yimaado uu ku yidhaahdo aabba iyo hooyo waxaan guursanayaa inaan master john baa guursanaya ama waa lay guursanayaa inuu yidhaahdo waayo marka khaliisnimadii iyo dulligii looga dhigo wax fiicanoo iskuulka loogu soo dhigo inuu sameeyo maxaa u diidaya waxaa imaan doonta hablo soomaaliyeed oo lesbiyaana wayna jiraan hadda gabadh iminka waxaa jirta norway magaceeda ma doonayo inaan sheego oo saxafiyad ah magaceeda waa caan haddaan sheego google markaa way ka soo baxaysa laakiin ma sheegayo waa qoraa iyo saxafiyad waa lesbiyan waa naag norwejiyaana isqabaan waana mulxidad diinna marwa isla tvguna gabadhaasu buunbuuniyaa u yidhahdaa hablaha soomaaliyeed heblaayoo kale ha la mid noqoto iminka way buuxaan minnesota ingiriiska meel walba il way joogaan hablo saasa iyo rag saas oo soomaaliyeed way buuxaan markaa ilaahay ku mahadnaqa dhulkiina aamina wax yar intaan halkan iman waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan soo maray waddanka talyaaniga toddoba magaalo ku taallaan soo maray waxaan soo eegay dhallinyaradeenii halkan ka qaxday halkaasay joogaan meelaha tareenka markaad ka dhaadhacdo inamo soomaaliyeed oo wada dhuudhuuban oo macluulaya ayaa jooga waxaan tegay venesia roma badova ilaa naabule meeshu ugu fog hal oo ka hornay adeer shaah shaah iga bixi labaatan labaatan inan bay u socdaan adeer shaah hablihiina waa wax laga ooyo oo qalbigu uu ka xumaado magaalada naaboli dhallinyaradii markaan u imid oo u yar muxaadaro u jeediyey waxay ii sheegeen waxaana sheekh caawaan ku kaxaynaynaa waxaan ku geenaynaa hablaha soomaaliyeed ee naaboli ee qaxootiga yimid meeshay istaagaan waan raacay inaan raaca ma ahayn anigoo waxba ku noolan baan ka soo noqday naxdin hablihii soomaaliye ood garanayso soo indhakuushay oo xuudunta bannaan oo macsihii soo irbadeeyey oo siwa ah ayaa meel yar oo trafik layda saa u wada istaagay maxay meesha ka samaynayaan business ganacsi waa fahmaysaan soo maa ganacsigaas waa maxay jirkooday ka ganacsanayaan waayo talyaanigu waa meesha ugu xun toddobaatan yuuro ayuu siiyaa bishii waa toddobaatan dollar gabadhaa miskiinta ah iyadoo toddobaatanka doolar wiig uguma fila adeeg ayaa laga yaabaa in halkan telefoon loogu diro lagu ihahdo naa yurub baad gashaye eh, reer kastaa biil marka hablihii meeshaasay taagan yihiin jirkooda iibsanayaan walciyaadu billah marka waa wax aada looga naxo wax lagu farxo maan arag jarmalka ayaan tegey waxaan arkay reero soomaaliyeed oo afar iyo sagaashankii jarmalka galay oo bilaa sharci ah jarmalkaa soo booqday markaan soo meel tago dee anigu dalxiis iskagama socda dacwo iyo khayr iyo ummaddaas inaan bal soo yaro caawiyo waxaan arkay reero idil oo aan dhoofi karin meel la tegi karin caruurtii maxaa la siiyey sharci bay wada haystaan jarmalku carruurtii sharcibuu wada siiyey hooyadii aabbihii waa maxay bilaa sharci ma soo bixi karaan caruurtiina kama iman karaan ma soo dhoofi karaya marka meeshaas meel maanta loo hanqal taago ma aha nimcaad haysataan anigu intaan maanta hargeysa joogay dhabar cusub baad iga soo baxday maa sha allah wallaahi waan caafimaaday caafimaad baa halkan yaalla dad sidaa u faraxsan sheekh maxamed uu og yahay yurub haddaad tagto hal qof oo faraxsan ma arkaysi ma arkaysi niman injineeraan meel ka wada shaqaynaynay waxay ku yidhaahdeen magaca awowgaa lagugu yeeraya master cabdullaahi adigu ma seexataa haabaan iminkaan haddaan doona seexan karaya waxay ugu yidhahdeen subaxdii markaan soo shaqo tegayno irbad baan isku mudnaa si aan u seexanno ma seexan karayno ma seexdaan stress iyo walwal iyo igti'aab iyo intixaar ingiriiska ugu yar sanadkii waxaa isdila toddoba kun oo qof maraykanka sanadkii waxaa isdila shan iyo afartan kun oo qof jabaan konton kun oo qof ayaa sanawiyan gacmahooda isku dila hargeysa micmaa isku disha imismaa isdisha hargeysa sanadkii waxba alxamdu lilah walwalku muxuu kaaga tegayaa sujuudaad ah, ilahay u sujuudo allahu akbar islaamka maanta markay saa aan leeyahay waxyaabaha la yaabka dadkeena saasay meesha ugu baaba'san yihiin gaaladiina waxay diinta islaamka usoo gelaysaa wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaajan hal maalin taasaan kusoo khatimayaa meel masjid ku london konton hablood oo jaamacadaha ugu sarreeya ingiriiska dhigto cadaada sheekh sacuudiyana yimid wuxuu sharxay xadiidkii ahaa dadka yaa aanu u samafalaa ummuka uma ummuka uma umuk xadiiskaasuu sharxay konton hablood ayaa ku ashaatay meesha oo jaamacadaha oxford iyo jaamacadaha sarsare ka baxay oo iyagoo wada xijaaban meeshii ka baxay dhakhaatiirtii waa soo islaamaya waxaa soo islaamaya diblomaasiyiintii waxaa soo islaamaya siyaasiyiintii waxaa soo islaamaya dadkii baarlamaan ku jiray carruurtoodii nin ingiriiska hadda baarlamaanka ingiriis ku jira inankiisu wuu muslimay odaygii baa la keenay waxau inankaada ka waran war islaamnimada hadday wiilkayga taan ku arka inay tahay wax la heli kara maan yiri waa baari habeenkii cuntuu noo kariyaa wuu noo duugduugaa halkaas waxaas ma jiraan carruurta soomaaliya halkaa joogta ee gaaladaa waxba dhaamin aabbaha iyo hooyada waxay u yaqaanaan servants adeegayaal wuxuu ku leeyahay dowladda lacag ku siisa waa maxay maalin baan damcaynaan muxaadaraan soo dhejistay xuquuqul waalideyn labada waalid xaqooda markaan bilaabn stop stop sheekh waxaaba tahay raisis cusuri baa tahay anaa laleey waayo hooyadii aabbahan baad marba ka sheegaysaa waxba naguma laha waayo lacag bay nagu qaataan dowladda lacag siisa waa shaqaale annaga they have to look after me waa inay aniga idar yeelaan waa shaqaalahaygii markaasaa la hooyadaya wiil yar baan adeer aabbo u dhintay allah u naxariisto markaasuu yidhi way fiican tahay nooma qur'aan qur'aanka baaba ka raysanayaaba qur-aanta wuu dhintay samahaa allah allaha dilo qur-aan damba ma leh meeshaas marka wax ayaa ta oo taa lama laha intaa ka badan waan hayaa laakiin waktiga iska yar insha allah hadii alla ka dhigo insha allah wajazaakum allah khayr wbaarak allah fiikum wsala allahuma ala nabiyina maxamad sal slam kolley wax badan ku dari maayo oo waxyaalaha mashaakilka meesha ka jira sheekh axmed baa ka sheekeeyey waana runtiisa waxyaala ka sheekeyey wax jiro weeye sababtoo soomaalida iminka bay dhalin dadkii galay caruurihii ugu dhashay iminkuun bay waaweynaadeen labaatan jiray meelahaa soo gaadheen hadduma jaamacadii ka baxeen soomaalida waxay galeen siddeetamadii kuwii ugu horreeyey iyo sagaashamadayba waxay ku xigeen galeen marka caruurihii iminkay u waaweynaadeen mashaakilku marka iminkuu soo baxay marka qofka aada ugu dhex jiraa sida axmed buu ogyahay qofkii kalena waa maqlaya aad ba sheekada u badnayd runtii in ilxaadka iyo inxiraafku inuu ku badanya horta waa macruuf sababtuna dhowr sababoodba way jiraan warta waa mida shayaadiintu dhulku way ku badan tahay shayaadiintu waa dhulku aad bay ugu badan tahay waxay ugu badan tahay inamada yaroo la socda waa shayaadiin maaha soomaali keliya ma raacaya wuxuu raacaya ku yaro gaala wuxuu raacaya ku yaro muxuu ahaa jinsiyado kale oo gaala buu raacaya dhalinyaro hadday saaxiibaana waad garanaysa waa khatar gaal haddaad la saaxiibto soo khatar maaha khatar wey marka ninkii dhallinyaradahaa kii yaraa saaxiibkii ahaa gaalnimuu gelinaya waa lasla qusleya waa la isla sharaabayaa waa la sheekaysanaya marka wuxuu gelinaya cunsurkan macalimiintuna waa jiraa dee macalimiintu waa shayaaiin dee ilmo yaro shaydaan loo gey maxaad ka sugaysaa kii nasraaniga ahaa nasraani buu sheegayaa kii mulxidka ahaa si yaroo sahlan buu waxoogaa sheekadu ugu yaro daraya waxoogaa ugu daraya kii wax kala aaminsanaa wixii kaloo aaminsiinaya midda kale siyaasadda ingiriiska siduu sheekuba inoo sheegay khaasan ingiriiska waxay idhaahdaan waxaan ka shaqaynaynaa integration yani mujtamacu in wada socdo mujtamacu waa in wada socdaa marka integration marka waxay ujeedaan dadku waa inay qofna qofka kale waa inaan waxba ka sheegin waa in lays nabadgeliyaa midoo mid kale u aqbalaa sidaa daraaddeed maalan ciidaha ciidaha marka la joogo waxay dhahdeen ciid walba waan xafladeynaynaa ilmuhuna wuu xafladeeya kullu waxa weeye maalan eh, sababta ilmo kala duwan baa meesha dhigta soo maaha waa multicultural bay leeyihin waxa weeye ummado kala duwan kala duwan baa meesha isugu yimi marka ummadaha kala duwani waa inay wada socdaan marka waxay ku leeyihiin waa in marka caruuray carruur noo dhigan jireen meesha waxaa la jiray sameeyaa la jiray marka waalidka dadaalayaa maalintaas ilmihiisa wuxuu leeya war ugo iskuulkaa tegin maalinta hinduuska ciidda hinduuska waxaa la leeyaha ha waa hinduuska hinduuska loo xafladaynaya maalinta siiku ay xafladaynayaan ha ciiddii siikaa la xafladaynaya maalinta muslimka ciiddiisa ciidul adxaa ciidulfidri Ah, muslimkaa loo xafladaynaya maalintii christmaska markaas ujeedada waa maxay waxaa la doonaya ilmaha inuu kan kala aqbalo oo diinta si waxba wax caadiya u noqoto marka da ilmuhu hadduu halkaa gaadho oonu helin wax sheeg badan oo wax loo sheego haddaanu helin dee wuxuu aaminayaa marka in diimisku mid yihiin gaaladu say doonayaanna waa sidaa islaamka iyo siikha iyo kristanka ka yuhuudka kulli diimi waa isku wada mid qofku wuxuu doonu qaadan karaa marka ilmuhu haddi alka gaadhada islaamnimada ka teg qofku hadduu gaadho diimaha isku mid ah oo christan iyo muslim iyo kulli waa isku wada mid hadduu halkaa gaadho de islaamnimadaba ka teg xataa haddaan odhan islaam baana gaal baana xataa haddaanu odhanin dee diinta kaba teg horta khatartaasi waa jirta khatarta sababta kale jirtaa waxa weeye waalidiinta soomaalida badanaa meesha tegay cilmi ma leh waa jaahiliin waa muslimiin oo ilmahooda islaam way la doonayaan laakiin ilmihii waxba marka ma dhaadhicin kara ilmaha loo baahan yahay waxbaa ku socda yani waxaad ogtihiin iclaamka iyo mediaha iyo facebooka dee waxa wey waba sharoo dhan baa ku jira macalimiinta kalaaska ugu imanaya wax qaar qaar badani wax sharay u sheegayaan marka ilmihii waalidkiisu cilmi ma leh awaalid soomaaliyeed iska jaahilalan ka tegin cilmi ma yaqaano marka ilmihii waxaa laga yaabaa inaan warba uhaynin wuxuu samaynayo waa laga yaabaa yani waxaa lay sheegay aniga maalin waxaa lay sheegay reer meel yaro go-doona yaro deganaa oo maalan ilmahoodii iskuulka waxaa jira iskuullada qaar kaniisadu leeyihin baa jira dhulka ah iskuullada badanaa dowladdaa le lakin qaar kaniisadu leeyihin baa jira marka ilmahoodu iskuul kaniisada leedu tegi jira ilmuhu tegi jireen marka maalmo dambuunba ogaaday ilmihii ole ciise waa ina ilaahay leh waa inankii ilaahay leh markaasumuu baraarugay ilmihiisiiba inuu muslim iyuu moodayey markaasumuu baraarugay ilmaha waxaanu sheegaya waa maxay ciise ina ilaahdan leeya waa maxay markiibu la soo cararay war meel muslim joogo igeeya buui markaasuu soo caray kasoo guuriy meesha marka ha moodinaa dadka inay meel ku wada urusan dadka waa firirsan yihiin qaar baan jaanis u helayn masaajid inay yimaadaan marka haddii waalidkii uu jaahid iska yahay jaahil hadduu iska yahay ilmi wuxuu u baahan yahay madax wax loo geliyo wax la fahansiiyo diinta islaamka laga dhaadhiciyo buu u baahan yahay ilmi waalidka haddaan ku filin dhan waxba aqoonin ilmihiisa marka muxuu u sheegaya marka mushkilad kale weeye waxaad odhan kartaa marka nigo masaajidadu marka miyan waxba u sheegin masaajidadu waa iska kooban yihiin dhulka ah meela qaar ay ku yaro badan yihin way jirtaa meel meel ay ku yaro badan yihiin lakin way iska yaryihiin meela waxad arkaysaa dhowlaan masaajid ba lahayn baad arkaysaa fara badan marka horta masaajid marka hore saas u yar ta jirta waxa weeye dadku masaajidda may wada tagaan caruuraha masaajidada miyaa la wada geeyaa bal haddii masaajidda wax looga sheegaba miyaa la geeyaa de carruurta lama wada geeyo qaran la geyn baa iska jira qaran la geyn baa iska jira soomaalida aana geynin baa iska jirta oo waalidku ama uu ka fog yahay ama uu yidhaahdo adaa waxu sheegi uu yidhaahdaba iska jira marka ilmaha caynkaas oo kale ihiso khatar kuma jiro khatar buu ku jira khatar buu ku jira midda kale masaajidada laftooda annaba masaajida waa joogi jirnay wax sheega ka baxaa kuma wada filo dadka yani maalan wax sheegay u baahan yihin dadku dadku waxay u baahan yihiin in waxyaalaha sheekh axmed ka sheekeynaya ilxaadka iyo alladiidka iyo christianantiga iyo shubahaadka waxaa in laga dhaadhiciyo u baahan yihiin si cilmiya ah. sababto diinta islaamku waa diin xaqaho qofka haddii si wanaagsan loogu sheego laga fahamsiiyo qofku calaa tuulu fahmaya qofki qofkii xaqdoonka waa fahmaya waa fahmaya calaa aqta wuu fahmaya laakiin haddaan wax sheeg fiican helin de khatar buu ku jiraa marka masaajidada laftoodu kuma tawjiihaadka laga helaa kuma wada filla sababtoo ah macalimiinta joogtaa macalimiin wada cilmila maaha ma wada tababarna wax sheega ay ilmuhu u baahan yihiin ma wada hayaan ma wada hayaan oo de aqoontaasi ma wada lahaa marka waxa weye meel khatartu aada marka u badan tahay khayr waa jira oo ilaahay dee ummad marka dhulkaasi khayr waa jira lama odhan karo khayr ma jiro oo waxa weeye muslimiin fara badan baa tegey aada u fara badan khayr badanna waa jiraa masaajido badan waa la siiyey muslimiintu waa dad badanoo dadaalaya way jiraan waxaad ku farxaysaa marka qaarkood waxaad arkaysaa meelaha qaarkood waxaad arkaysaa dad diintaas u xil saaraya oo gaala soo islaaminaya waad arkaysaa nin dhalinyaro ahoo lixiyo toban jir toddobiyo toban jir meelahaas hoo yar wuxuu maalin igu yidhi isaga iyo koox kalaba isku xidhan oo waxay u baxaan magaalada senterkeeday tagaan dabeetna dacway u baxaan m waxa wuxuu birmingham bay ahayd birmingham bay ahayd senterka magaaladay tagaan dacway ugu baxaan inta waraaqo yaryaroo madwiyaada manshuuraad yaryar bay urursada qaataan senterkay tagaan dacway u baxaan way niman yaroo dadaalaya weeye wuxuu ui ilaa laba sano ilaa saddex sano laba boqol baa soo islaaminay buu yidhi gaal baa u imanaya waraaq yar buu dhiibay diinta ka sheekeynaysa kii su-aala u baahan waa u dhiibaya marka dad khayrle way ku jiraan dad khayrle way ku jiraan muslimiinta oo dadaalaya oo dad soo islaaminaya way jiraan waxaa arkay xataa mid suuriyahoo magaalada santarkeeda intuu fadhiisto halkaa sbiakar buu dhigtaa samaacdo weyn buu ku xidhaa markaasuu qur-aanka mutarjama kasii daaya se kusoo ururtaa qaar baa ku islaama qaar baa ku islaama marka alxamdulila dad dad islaama way jiraan ilaahay baa ka wato dadka badan ee muslimka dhulkaa tegey horta adduunya badanaa u tegeen dadku adduunya u tegeen badankoodu hadday ilaahay diintiisa u nusreeya u tegi lahaayeen ama niya dacwo u tegi lahayeen culammadu dhulka gaalada tegistiisa markay ka sheekeynayaan waxay dhaha dad gaaran ah, bay dhaha dadkaasaa loo ogolaya inay tagaan qof diinta ilaahay soo faafinaya qof baayac mushtari oo kalo ka soo samaynaya qof caafimaad u tegaya qof maalan cilmi muslimiinta dhulkiisa ku yaroo muslimiinta u baahantaho dhulkiisa uu ka waayey meeshaa u doonanaya qofka tegayaa qof adagoo diintiisu dhisan way inuu yahay waxyaalahaasa culimmadu sheegaan laakiin dadkana iska habqankii adduunyada u doonanaya dee waxaa fasaadkaa meesha ka jirta ayuu la kulmaya waana khatar meesha waxaa fasaadkaa lagala kulmayaana tegistiisu sharci ahaan maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa khatar wey aad bay khatar u tahay marka dad way jiraan muslimiina oo alxamdulillah dadaalaya xataa waxaa kasoo qaar carabiga badan baranaya hadda beri dhaweyd rabaantii dhaweyd baan yara gaadhay yurubtaasaan yaro gaadhay agga skandinafiankaan yaro tegey ku yaro maqnaa bisha ramadaanta laba inanoo caddaana ii yimi soo islaamay waase niyo carabigaanna bar adaa dhulka islaamka yimi de wadaadahe balna bar bay igu yidhahdeen xooga carabiya weliba sii barbarteen kitaab yaro ujrumiya baan uga saaray bisha ramadaantan u akhriyey naxwey dhiganaya waa nimaan caddaan oo islaamay ya oo yurubiana weyy marka way ku jiraan niman alxamdulilah imanka yani muslimiinta meesha dhex gashay laftoodu khayr waa ku jiraa ilaahay baa de ka wada dad badanoo inaga tegayaana way jiraan saa laga sheekeeyan dad badan baa inaga tegaya dad badanoo diinta soo gelayaana way jiraan oo islaamnimada soo gelayaana way jiraan oo diinta soo gelaya lakiin waxaa dhici karta wallahu aclam ilaa iminka intaan arkayno waxaa laga yaba dadka inaga inxiraafaya badan yihiin dadka leexanaya inay badan yihin sababtoo ah caruuro badan markay inaga tagaan oo aan wax loo sheegin inuu dadka iska raacaan soo khatar maaha waa khatar badan weeye sababto oo ah gaalada soo islaamta ha badato lakiin waxaad arkaysaa markaad maalmo joogtoa mar baad arkaysaa mid la yidhi shahaadateynka loo qabanayaad arkaysaa marka way marka laysu eego iminka qiyaasta marka laysu eego waa dhe waxay u eeg tahay dadka eh, ama inaga leexsamaya ama diinta ka baxaya inay kuwaasi badan yihiin baad moodaa nisbada markaad su eegto marka runtii meeshu khatar badan bay leedahay xataa hadday nolol noqoto waa diiqaa sheekhu uu sheegayo weeye waxa weye xaqiiqatan dee waxaa jira adduun ha jiro dhulka gaalada xoolo badan way haystaan waa run xoolo badan way haystaan oo adduun badan way haystaan dhulkooda way nidaamsadeen oo isnidaamiyeen dad isnidaamiye weeye way jirtaa dad isnidaamiye weeye oo xaggaa inay isnidaamiyeen iyo waddooyin qurux badan iyo guri qurux badan iyo nidaam qawaaniin ay qof walba ka dambeeyo iyo xagga way jirtaa wayna way jirtaa haddana maca daalik diiq bay ku jiraan sababtoo qof ilaahay ka go-ay oona alla u tukanahayn oona la caabudahayn oona la xuskiisa haysani ama mulxidba ah muxuu waxba kuma noola alle waxuu ku nool yihin ma jiro waxyaalaha dhakhaatiirtu waxay sheegeen dhulalkaasi waxay ku odhanayaan cudurada ugu badan dadka laga daweeya daweynka loo siiyaa ah waxay hadan depression depression micid waa maxay waa qofka oo farxaddi ka tagtay oo murugti ka badatay sababta nolosha dhadhan uma samaynayso wax dhadhan uma samaynaysaa ms qof allihiisa caabudahayn allihiisa gado mugta cibaadada waa raaxa iyo nicmo wey qofku markuu allihiisa caabudayo allihiisa garanayo tawxiidka ilaahay u qirsan yahay uu tukanayo qof nicmaysanoo qabow oo iska degan weeye laakiin qof aan alla tukanahayn allihiisa garanahayn cadaab bay ku jiraan cadaabay ku jiraan oo sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka u sheegay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankaa rabbi subxaanah wa tacaala uu yidhi indhahdaad ku arkaysa gaalada markaad la sheekaysa waad arkaysa wuxuu kuleni ma raaxo ma qabo waan rafaadsanay buu ku leeyahy kuwa lacagaha badan qaatay mushaharada badan qaatay brofesorada ah maalan dhakhaatiirta waaweyn haddaad la sheekaysa mid wuxuu ku nin waa iska silicsanahayo wallahi waan rafaadsanahayoo waxba kuma noloshuba iima macaano bay ku odhanayaan wax qisadha qisaskooda iska macruuf weeye waxaasina waa diin la-aanta wey waa diin la-aanta wey marka ikhwaani waxa weeye runtii muxaadaraadkan oo kale waxaa loo qabanaya in aanu meesha waxa jira dee la garto oo dhaldhalaalka laynoo soo sawiro oo dhul cagaaran oo guryo dhaadheer oo dad wada suud xidhan oo dhar xayeysiinayo oo waxaas marka la arko dadku waxay moodaan in sidaasi meesha u dhalaalayso ay u qurux badantay qofkii tagaana uu dhalaalayo qalbigiisuna u qurux badnaanayo sidaas ma aha waxa weeye gaalada laftooda baa ku silicsan dhulka ku cadaaban ay ku cadaaban yihiin cadaab bay ku jiraan qofka ilahay islaam ka dhigay uu islaamnimo uu siiyey wuu nicmaysan yahay waa nicmaysan yahay marka dadka halkaa jooga ee muslimiinta dhulkaa inaga tegey waxa weeye runtii waa in loo duceeyey bay leeyihin oo khatar bay iskaga jiraan yani xataa qofka dadaala eeg hadda qofka xataa dadaala carruurtiisa ku dadaada ku dadaalo way jiraan carruurda ku dadaalo way jiraan oo wax sheego oo carruurtooda iska fiicantay wa way jiraan laakiin haddana waxaad ka soo qaadaa maalan waalidkaas inuu iska dhintay kasoo qaada ubadkiisu meesha ay ku beermeen ubadkiisa hadday kuwaas xataa islaam yihiin kuway dhali doonaan say noqon doonaan ila ubadkiisi un weeyaan marka khatar badan baa jirta marka meeshaasi ma meel qof islaami ku fikiro inuu tago ma aha dad de ilaahay u qadaray inay tagaan way jiraan lakin waxaa weeye dadka imika dhulkooda iska jooga waxa u fiican dhulka islaamka ah, nicmo weyn baa taallaa laakiin ma garanayno innagu waa soo aragnay waxaa meelaha jira waa soo aragnay qof dhulkiisa islaamkaa joogo salaadihiisa iska tukanayo oo muxuu ah dadkiisa iskala joogo oo iska faraxsan oo noloshiisa iska faraxsan yacni qofka hadduu hadda wax yar haysta xataa oo hayntiisu iska yar tahay haddana intuu ilaahay u tukanayo qofku rabbigiisa caabudayo waa faraxsan yahay waa wanaagsan noloshiisuna waa fiican tahay marka ilahay rabbi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu towfiiqda ina siiyo rabbi subxana wa tacala baan baryaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa hidaaya baan weydiisanaynaa waxaan ilaahay baryaynaa kuwa meelaha tegeyna wixii meeshaa joogana ilaahay rabbi subxana wataala ku xifdiyo ee dariiqna wanaagsanna ilaah subxaana wa tacala farajana ilaah subxaana wa tacaala u furo وhda وsلى الlهma عlى نaبyina mحamedi وعlى alih وصaب وsلم والحamdu للh رb العاalمين dadkan yurubta wada doonayay yoolki ka habaabay yaryarka iyo caruuraha fakaday yeesha wada goostay waxaanay la sii yaacayaan waa yaqiin xumo eh mid la yaahin miduu yacuniya miduu yaxaas qaatay miduu xuudkii nebi yuunus yalamsadoo ruugay inta lagu yato'ay ee waggaayuuqba laga haynin dadkii yaacay ay arkeen xaalad yaa badane markay yurubti gaadheen ayay dib u yabaaleene iyagoo yibladabay misana gegi yegleesheene wixii loogu yeedhaayey iyo yabaqi beenowgi baraf baa arliga yuurura waana debedyaale waa kuwaa yumbudha ee fadhiya yacyiga reeraah waa kuwaa yumbudha ee fadhiya yacyiga reeraah eh. wax la yeeli kara lama arko xaalku waa yama eh. yididiiladoodii ma noqon meesha waxa yaalle ninna xoolo kama soo yabdhado aan laga yaqaafayne waxa ruuxa lagu yuubayaa yoom wuxuu liqo eh jirinjirta iyo maatadii lagu yamaayuuqye waxa ay la yooyootamaan yowga gaalada eh yemyem iyo qadaad weyn ayay gacal ka yeeshaane yaryarkay kaxaysteen markii yoomcad laga qaaday yulqanka iyo waa taa hadeer yoonku baxayaae kunta eel yunuunoo fog bay yowda ka hayaane waa kaa yururuci galbadayeyda loo wadhaye allahaw yasiro xaaladuhu waa wax soo